بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات أفرتن إيا اللح إلى آيات لحدا إيا صدح سورة آل عمران قصدي آل عمران إيوه allah wuxuu ku yidhi gabadhii maryamo ahayd ayuhum yakfulu maryama way dhalatay waa la kafaalo qaaday maryama haddana malaaigtii la hadlaysaa wadkur xus wadkur yani dadka waa ficilku ku tacaluqayo id waqti qaalat ilmalaaikatu malaaigtu ay tidhi yaa maryamu maryamaay caabidat llah wey in allaha alla yubashiruki wuxuu kuugu bishaarayn bikelimatin kelimo oo minhu xaggiisa ka ahaatay yacni wax laga abuuray kelimo oo kun ah ilaahay markuu doono kun wax kelimo laga abuuray oon aabba dhalin yuu kugu bishaareeyey ismuhu magaciisuna almasiix wey waa masiix waxaa weeye wuxuu saa u masaxaa bogsoonayay ciise bnu maryamo ahaa ciisihii ina maryamaad ahaa aabba loogu male maryamana nabiyullaahi haaruun nabiyullaahi sulaymaan lix iyo toban bay ka tirsataa wajiihan xaaluhu yahay mid sharaf leh weji iyo xurmo leh fi dunyaa oo adduunyada xurmuu ku leeyahayo dadka muminiintihi way xurmaynayaan walaakhirata aakhiran xurmuu ku leeyahay allah muqarabiintiisu ka yahay wa min almuqarabiina muqarabiinta waa ka mid wayukalimu wuula hadlay annaasa dadka fi lmahdi darabta ama sariirta yare caruurtu ku seexato isagoo jooga iyo wakahlan isagoo garhmadooba ah. wamina saalixiinana waa ka isagoo yar labadaba daaci weyn markii la yidhi balla hadla bay tii kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiyan qaala inii cabdullaahi aataani alkitab wajcalni wajcalni mubaarak wajcalni min asaalixiin isagoo yar buu saa u waaniyey dadka isagoo weynna hadda waaba kii la diray ee nabiga ahaa ree bani israa'iil baa loo diray marka waxa weeye taariikhda nabiyullaahi ciisa shan iyo soddon sano wax ka badan lama hayo taariikhdiisa wayukallimu naasa dadkana wuu la hadli fi lmahdi dharabta darab baa la yidhaha waa bahal saana bay ahayd caruurta lagu rido oo aan caruurta qabanaynin culimmadu marka darab bayna yidhaahdeen laakiin waa wax yaroo gogol yaroo caruurta loogu talagalay isagoo caruura waa daaci wakaalan isagoo garhmadoobe wa min asaalixiina dadka fiicanna kamid buu yahay qaalad waxay tihi way la yaabtay maryama kuma tala jirto inay nin guursato xaaraan inay ku dhacdana kuma tala jirto seen u dhali qaalad waxay tihi maryama rabbiyow anaa sideebu yakuunu li wiil igu ahaan anaa yakuunu sideebu yakuunu lii waladun ilma igu ahaan walxaal lam yamsasni uuna itaabanin basharun qof xaaraan iyo xalaaltoona midna una igu taabanin aana kuna tala jirin walam aku baqiyan walam yamsasni basharun walam aku baqiyan gabadh xumaatayna miihi ninna ima guursanina sideen u dhali bay tahy marka dhalmada aan dhalayo ma sidii caadiga ahayd oo aabbihii hooya iska dhali mase qudradaada wey taasay weydiinaysa waxay tihi rabbi rabbigayow annaa sideebu yakuunu iigu ahan lii aniga waladun ilmo walam yamsasnii itaabanin basharun dad aana kuna tala jirin inaan guursado qaala wuxuu yidhi alamru kadalik xaaladdu waa sida xaaladdu sidaas weeye allaahu alla yakhluqu wuu abuuraa maa qofku wuxuu doono idaa qadaa alla markuu xukumo amran amar uu doono fa inamaa yaquulu wuxuu dhihi keliya lahu amarkii kun aho fa yakuun labada xaraf inagaa liinugu dhacsiini oo labada xaraf liinoogu sheegaye kuntaa dee alla uma baahna inuu yidhaahdo ee inagaa yani iraadadiisu markay ku tacaluqdaba sheegi hore buu ka ahaanay marka wiilkaas saasuu ku dhalanaya gabadhii wiilkii markay xaamilo noqotay ee way yaabtay meel bay tagtay oo ku dhawaatay fantabadad makaanan qasiyan bay tagtay gabadhii markay muddo ku maqnayd waa kay soo noqotay markay wiilkii umulaysay waxaa weeye geed midho ah yaa layidhi lulo oo timir ah biyaha nackaca baa layidhi meeshaa waxay ku tusinaysaa sabab la-aan inaan waxba dhacaynin way soo leexisay way cuntay biyihiina way cabtay waa ka cali binu abi aalib lahaa radia allahu canhu gabdhaha umulaha ah timirta iyo biyaha udawaa waa ku cali lahaa raimla akim radia llahu canhu xakiim buu ahaa maakay wiilkii la timid laqad jita shayan ariya wax un baad la timid baa layidhi ma kaana abuuka imraa soan wamaa kaana ummuka baqiyan nawaaku sidee baa layi markaa bal wiilka la hadlay tihi kayfa nukalimuka nfriamin markaasu qaali cabdullaahi waka bay waxay ku dhashay ogaalada layidhaha baytulaxam qaala wuxuu yidhi waxay tii sideen ilmo u dhali alla wuxuu yidhi alamru kadalik xaaladdu sidaas wey waa dhali allahu alla yakhluqu wuu abuuraa maa yashaa wuxuu doono idaa qadaa amran amar markuu xukumo fainamaa yaquulu wuxuu dhihi amarkii kun ahow fayakuun nabiyulaahi zakariya yafcalu maa yashaau bay ahayd tanna yakhluqu maa yashaa yafcalu maa yashaa yani sababkii baa la hayay zakariya nin gabadhiyo ninkii baa joogay waa sababkii inkastooyna dadday horey u dhalay ahayn sababkii baa joogay gabadhan wax sabab aho dhalmo keenaa ma jiro wayucallimuhu alla wuu bari alkitaaba qoraalku bari kitaabkan kitaabkii waxyigaha ah ma aha yucalimuhu wuu bari alkitaaba qoraalkuu bari wlxikmata cilmiga naaficana wuu bari watawraata tawraadna wuu bari walinjiila injiilna wuu bari marka ilaah qudradiisa ilaah qudradiisa waxay ku tusin aabbiyi hooye la waxbuu ku abuuri karaa waxaa la abuuray nabiyullaahi aadam aabbiyi hooye midna ma lahayn xaawana aabba keliyay lahayn hooye ma lahayn ciisana hooyo keliyu lahay aabba ma lahayn khalqiga intiisa kalena aabiyo hooye leyn ilahay siduu doona waxu abuuri karaa wax ka mancii ma jiro wayucalimuhu alla wuu bari alkitaaba qoraalkuu bari iyo walxikmata cilmiga naafica ah watawraati winjiiba bari warasuulan wa arsalahu wuu diri rasuulan xaaluu yahay ama wajcalahu wuxuu ka yeeli rasuulan rasuul buu ka yeeli kula diray ilaa bani israaiila loo diri rasuula bimacnaa mursala wey is mafcuul buu lamid yahay ilaa bani israaiila loo diray qaala wuxuu yidhi markii reer bani israiil loo diray wuxuu dhihi inii anigu qad ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin mucjizad oo min rabbikum ka ahaatay oo marka u horeysa aabbala-aan baan dhashay mucjizadiina waatan anii anigu akhluqu waan abuuri lakum liajlikum idinka dartiin min adiiri shimbirta hay-atan suuro oo ka dayri shimbirta hay-adooda kale leh faanfuqhu waan ku afuufi fiihi shimbirka e, e, dhoobada fa yakuunu ayran shimbir buu noqon biidn illaah wabrin waan bogsiin alakmaha indhala-aanta ku dhashay intuu saa u taabtau bogsano indhaha arkay walabrasa ka baraslaha ah waan bogsiin waxilmutaa dadka dhintayna waan soo noolayn biidn illaahi ilaahay idankiisa wa unabiukum waxaan idinka warramay bimaa taakuluuna guryaha aad ku cunaysaan wamaa tadkiluuna waxaad kaedaysanaysaan hay-addu ula yimid wey marka nabiyullaahi ciisa shimbirta hay-ad bu isagu dhoobadu hay-ad u samayn markaasuu afuufi nafta ilaahi baa gelinay waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd shimbirtaasi shimbir fiid meer hawayaanka way ka duwan tahayo baadad kala baxbaxsan male maalintii iyo habeenkii midna wax ma aragto waxay wax ku aragtaa maalintiina hal saacad habeenkiina hal saac way xayshaa oo way xayshaa way qososhaa samaysinka lafasaasana ma laha marka waa waa shimbir cajiiba wey aduu dad baa sidaa yidhi xadiis ma aha sidaas laakiin shimbirkaasaa lagu tilmaama marka intuu sameeyo isagu dhoobada oo shimbir u oo uu afuufayo alla nafta gelinaya biidn illaah qofka akmaha ahoo indhala-aanta ku dhashay inta loo keeno oo indhihiisu sarrayn intuu saa gacantuu mariyo indhihii arki walabras baraslahana sidoo kale wey wax dhintayna uu soo nooleen waxay yidhaahdeen ruux dhintay oo nafti ka baxday oo lawaday yidhaheen bal ruuxan soo noolee ruuxii baa dee ilaahay idankiisa ku soo noolaaday war inuu suuxsan yahay baaba laga yaaba nafti ka bixine bal saam soo nooley bay saam bayna soo nooley bay ilaahay buu beri sam bin nuuxoo socdaa yimi sam baan ahay sidaas waa la sheegaa adigu waa waa qudro wey waunabiukum waxaan idinka warrama bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan iyo maa tadakhiluuna waxaad kaydaysanaysaan fii buyuutikum waxaa la yidhaahdaa ambiyada mucjizadeeda nabi walba waktigiisa wixii la xurmeeyo oo la weyneeyo yaa mucjizo looga dhiga <clears throat> nabi muuse sixirkaa la weyneyn jiray oo wax weyn ahaa sixir baa mucjizad wax sixir u eg yaa looga dhigay ushan iyo waxaan oo dhan nabiyullaahi ciisa wax dhibi u eg dhibigaa waktigiisii la weyneyn jiray wax dhibi u eg baa looga dhigay mucjiza nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam fasaaxada iyo hadalka yaa berigaa carabtu ay aada u jeclaayeen kiibaa mucjizad looga dhigay wa rasuulan baan ka dhigay jacaltu rasuulan ama ilaa bani israaiila loo diray qaailan isagoo leh nabigaasi anii anigu qad ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin min rabbikum aayaddu waa maxay anii anigu akhluqu waan abuuraa lakum liajlikum dartiin min adayri shimbirta waxaan ka abuuraa ka hay-ati dayri shimbir muuqaalkeedoo kale hay-adeedoo kale fa anfuqu fiihi waan afuufi markaasuu ilahay nafta gelin fa yakuunu wuxuu noqon dayran shimbir biidn illaah buu ku noqon wawruuhu waan bogsiin alakmaha indhala-aanta ku dhashay indhuhu daboolan yihiin saa intuu u bay dow kala qaadni wal abrasa baraslahana waan bogsin baraska adibadu way ka cajiseen wuxiil mowtaa kuwa dhintayna waan soo noolayn ilmatal saan baynu nuux oo ilaah ilaahay idankiisa waa mucjizo la siiyey wa unabiukum waxaan idinka warrami bimaa taakuluuna waxaad cunaysaan war waxaasaad cunaysaanoo guriga idiin yaala wamaa tadakhiluuna waxaad kaydaysanaysaan fii buyuudkum guryihiina ina fii daalika qisadaa cajiibka waxaa ku sugan laayatan daliil lakum idinka in kuntum muminiin haddaad tihiin daliilkaa iyo aayaddaa uu idinla yimid haddaa wax garanaysaanu muminiin tihiin waad ku waayo aragnimo qaadanaysaanoo xaqa waad fahmaysaan reer banu israaiilo ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan cajiibkae mucjizada laaayatan daliil lakum idinka aada xaqa ku garataan in kuntum muminiin haddaad tihiin wamusadiqan meeshii hore ay ku cadsan tahay rasuulan yaan ka yeelay wamusadiqan isagoo rumeeyey baan ka yeelay limaa bayna musadiqan ku rumeeyey baan ahay limaa bayna yadaya wixii iga horeeyey mina tawreete tawreed wixii iga horeeyey tawreeddii iga horeysay waa rumeeyo wixii tawreed ku qoraa ee tawreedi kasii sheekaynaysa laftiisii baan la imid musadiqan xaalo aan ahay baan idiin imid haddaad xaalayso waa sidaa limaa bayna yadaya wixii iga horeeyo mina tawraati ah waliuxilla inaan idiin xalaaleeyo darteed baanu imid lakum idinka bacd aladii kii qaarka xurima calaykum laidinka xaaraam yeelay waji'tukum waxaan idinla imid biaayatin mucjizad oo min rabbikum ka ahaatay ee fataqu llaha alla ka baqo oo waadicuuni iraaca waxyaabuhu ugu xalaalay waxaa ka mid a ah, wixii cuquubo ay dembi ay sameeyeen looga xaaraameeyey ashyaa fara badanoo dembi ay sameeyeen looga xaaraameeyey waxaa weeye hilibka geela waxaa looga xaraameeyey kullu dacaami kaan xilal bayn ilaa maxarama israaiilu Eh, nabiyullaahi yacquub yaa cudurka keysahanta la yidhaha carqunisa yaa carabiga lay yaa ku dhacay wuxuu ku nadray haddii uu bogsoodo wuxuu u jecel yahay inuu ka dhaas inuu daayo hilibka geel iyo caanaha geel wuu iska xaaraam yahay markaa yahuuddana xaaraan buu ka ahaa markaa eh, waxaa waxyaabo badanoo laga xaraameeyey xaydha iyo hilibka labta ku yaalla iyo hilibka iyo wax badanoo laga xaraameeyey cuquubad darteed yaan idiin xalaalayn buud marka meeshaan yar waxaa ka muuqatay injiili wax yar inay towraad ka nasakday wuxuu yidhi wamusadiqan xaalo aan ahay baan idiin la imid mucjizad limaa bayna yaday wixii uga horreeyo min atawraati ah waliuxila lakum inaan idiin xalaaleeyo bacda aladii kii qaarkii xurima calaykum la idinka xaraameeyey dembi aada samayseen dartii waji'tukum waxaan idiin la imid biaayatin mucjizad min rabbikum rabbigiin ka ahaatay fataqu war alla ka baqo oo waadiicuni iyeela in allaha alle rabbi rabbigay weeye wa rabbukum idinkana rabbigiisni weeye facbuduuhu caabuda haadaa kaas in alla la caabudo ah yaa siraadun jid-a mustaqiiman oo toosane marka meeshan nasaarada markay leeyihiin ciisa waa ilaah ama waa ina ilaah waa kan ciisa wuxuu leeyahay isku rabbi unbaynu nahay isku ilaah unbaynu nahay buu ciisa leeyahay in allaha alle rabbi rabbigay weeye aniga wa rabbukum rabbigaa unba in la caabudo mudan haadaa caabudida alla la caabuda siraadun jid mustaqiiman oo toosan innagana hadda waa layna sheega ogow allah keligii in la caabudo jidka toosani waa ka falamaa axasa markuu ka dareemay ciisa ciisa minhum xaggooda alkufra gaalnimada markuu dareen weyne ka galu ogaaday inay gaaloob yihiin gaaloobayaan oo hataa laga yaabo inay naftiisa u tashadaan qaala wuxuu ihi man ansaari war yaa gargaari addacwata ila allah alle inaan khalqiga ugu yeedhaya iigu gargaari qaala alxawaariyuuna qoladaas saafig ih waxay yidhaahdeen naxnu anagu ansaarullaahi alle kuwa u gargaari maan ansaaru diin illaah aamanaa waan rumaynay bilaahi alla waan rumaynay washhad ogow biannaa muslimuuna inaanu nahay nabiyulaahi ciisa marka xawaaridu dadku waxay yidhahdeen dharka dadka bafteeye ahaayeen ee markii dharka uu cusub yahay dharka duuga bay ahay baashan la kaarada mariya wax kastaba ha ahaadeene alxawaari waa annaasir waa asaafi marka xawaaridii nabiyullaahi ciisa labiyo toban bay ahaayeen xawaaridii nebi ciise rusushii uu dirayna toddobaatan bay ahaayeen markii isaga waa la deldelay ay yidhaheen alla ka dhex bixiyeyna ninkii butrus ahaa ee xawaarida ahaa boqol iyo labaatan buu u khudbeeyey kii jaasuuska ahaa ka mid buu ahaa ee yahuuda alskharyuuti xawaaridanu ka mid ahaa laba iyo tobanka ah ee soo jaasuusay falamaa axasa markuu dareemay ciisa ciisa minhum xaggooda markuu ka dareemay alkufra gaalnimo ka ogaaday qaal wuxu uhi man ansaari yaa ii gargaari addacwata ila allah u dhawaaqida aan xagga lagu dhawaaqi ugu yeedhi yaa iigu gargaari qaala ansaarullah baan nahay alla kuwa u gargaari baan nahay aamanaa billaah allaan rumaynay washhad ogow biannaa muslimuuna nabiyullaahi maxamed isagoo eh, maalintii axzaab inay ahayd warbal nimanka xaaladooda yaa soo ogaada zubayr binu cawaam oo dhallinyara ayidhi aniga adigu waad yartahay jooguri zubayr binu cawaam nabiga ilma abti ahaaye khadiijadii nabiga xaaskiisa aydna eeday u ahayd warbaladu iska joog buuri saddex goor markuu ku celiyey yuli likulli nabiyin xawaariyun wa xawaariyi zubayr buun nabi waliba axad garab qabtuu leeyahay ani bal horta zubayr kow ka dhabow likulli nabiyin xawaariyun wa xawaariyi zubayr washhad baanaa muslimuuna bay idhaahdeen rabbanaa rabbiga ducadii bay sii wateen washhad ogow bianaa muslimuuna rabbanaa rabbigayow aamanaa waan rumaynay bimaa watabacna rasuula rasuulkii ciise ahaana waan raacnay faktubnaa nagu qoro nala diiwaangeli maca shaahidiina kuwa markhaati kacaya xaqa qirsan waxay mufasiriintu inta badan yidhaaheen waa ummadda nebi maxamed ila taariikh bay ka hayaan inay soo socdaan ummad noocaasa iyay taariikh ka hayaan oo ay u markhaati kici doonaan ambiyada markii qiyaamaha la tago yaa rususha waxaa la dhihi miyaad gaadhsiiseen ummadiinii markaasay dhihiya markhaati idinka ah ummadda nebi maxamed baana markhaati nooga abay dhih ummaddii nebi maxamed baa waxaa la dhihi markhaati ma ka tihiin ha markhaati aan ka nahay kuwii baa waxay dhihi yaa u sheegay way naga dambeeyeen waxay dhihi nabiga iyagaa noo sheegay bas mararkiina ugu markhaati kaci iyagana shaahidiintaa inta badan saasaa lagu fasiraa qof kasta oo qira yaanu ka mid macnaha rabbanaa rabbigay oo aamanaa waan rumaynay bimaa anzalta watabacnaa waan raacnay arasuula rasuulkii faktubnaa nagu qorna hashaahidiin inagana hadda sidaa laynaga rabaa ogow wamakaru way khiyaano sameeyeen yahuuddii wamakar allaahu allana khiyaano samayntoodii yuu ka abaalmariyey oo alla siduu u abaalmariyey si makri makriga waxaa la yidhaha qofku wuxuuna ogeynoo loo dabaro markaas uu kaadiyo markay dembiga galeen alla iyagoon ogeyn bay ciqaabtii ku dhacday makri loogu magacaabay min baab mushaakalani culamadu yidhaahdiino faman ictadaa caleyku factaduu caleyh qofkii idinku gaboodfal idina ku gaboodfala hadda qolada dambe gaboodfalmay waa argudad marka lafdigaa horaa laiswaafakinaya wamakaruu way khayaano sameeyeen nabiyullaahi ciisay khayaano u sameeyeen wamakar allaahu allana wuu u makri sameeyo ciqaabay makrigoodii buu ka ciqaabay wallaahu alla khayru lmaakiriina kuwa makriga wax u ciqaabo oo dhan buu ka sarreeya alla subxaana wa tacaala kuwa makriga wax u ciqaaba oo dhan buu alla ka sarreeya marka waxay ahayd nin la yidhaahdo waxaa markaa xukumi jiray baylatis boqorka xukumi jiray baylatis baa la dhihi jiray nin xawaariyada ka mid ahaa yahuuda alsrud alskharyuudi la dhihi jiray baa u tegey boqorkii wuxuu meeshan waxaa jooga nin diin cusub wado oo dadka kaa fidnayn baa jooga yuu ku yidhi waxaa la soo diray dad yaa la soo diray isaguna wuxuu yidhi gurigaan geliye iigu imaada markay meesha yimaadeen buu allah guriga daaqadiisii ka furay waraaficuka ilaya waa inagu soo socotaa wuu tegey isagii baa soo baxay isagii waxaa saaran u ekaansho ciise unbuuba wegyahay wejiga markaasay ideen war ninkanu hadduu ninkeenii yahay saaxiibkan yahay ciise awe hadduusa kanu ciise yahay awe ninkeenii intaa qaarka hore u ciise uga ekaabaa halkii baa lagu dilay yahuuda aliskariyood markaas waxay leeyihiin been bay sheegayaano saddex wuxuu isu qisaasay bay dhaheen nabi ciise dambigii nebi daauud ee nebi aadam galay yuu isu qisaasay oo dadka oo dhan loogu dambi dhaafaya saddex maalmood kadibna uu soo baxay bay waxaa ugu caqli xun wax wax gabadhi dhashay oo dhimanaya oo haddana waa ilaah la leeyahy waa cajiib wey wamakaruu wamakar allahu wallahu khayr lmaakiriin id wakti bay ahayd waktigaasi qaal allahu alla yidhi yaa ciisa ciisow inii anigu mutawafiika waan ku kaxayn waan ku oofsan waraaficuka waan ku koryeeli ilaya xaggaygaan ku koryeeli oo xagga lagu laguu qaadi wamudahiruka waan kaa dahiri min aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wajaacilu ladiina kuwii waxaan ka yeeli itabacuuka ku raacayna fowqa aladiina kuwii kuwa ka sarreeyay kafaruu gaaloobay ilaa yom waan ku kaxayn ciisow waan kaa dhex qaaday waraaficuka ilaya kor baan ku geyn mudaahiruka macnaheedu waxaa weeye dadka ashraarta ah ee khabiidka ah waa nijaas marka qofka ku dhex jira waa wax nijaas ku dhex jira nijaastaasaan kaa dhex qaadi way on kaa dahiri way marka alla subxaana watacaala ciise kor buu geeyey lama deldelin ma dhimanin wuuna soo bixi doonaa eh, aakhiru zamaan markaasuu wuxuu dili doonaa dajaal meesha kusoo degana waa meelaha suuriya agaheeda awey ah id waqti balsee qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow anigu mutawafiika waan ku oofsano waan ku kaxayn waraaficuka waxaan kuu koryeeli ilaya xaggayga waa xagga samada wamutahiruka waan kaa nadiifin waan kaa dhex qaadi min aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wajaacilu ladiina kuwii waxaan ka yeeli itabacuuka ku raacay fowqa aladiina kuwii kuwa ka sarreeya kafaruu gaaloobay kuwa maanta ku raacaya muminiintii ilaa qiyaamaha mumin oo dhan ilaa qiyaamaha gaalka uu ka sareeya xagga xujaduu kaga sareeya xagga caqligii fahmigu kaga sareeya xagga alla raacidu kaga sareeya marmarka qaar koodna seeftuu kaga sareeya oo marka una seefta kaga sareynin waa mar qolada si wax ka yihiin hadday isku dubadhacsan yihiin oy wanaagsan yihiin seeftan xaggaa iyaga kaga sareeya waxa weeye malaayiin qof oo muslima oo gaala xukunto haddana diintoodii ayna ka saari karayn diintoodii ay ka saari kari waayeen soo wax weyn maaha way ka sareeyeen kama saari karaan anagu qaxootiga markaan joognay afari dhowr iyo afartan xero yaa soomaaliya qaxooti ahayd waxay soo direen hay-adihii mushariqiintii iyo munasiriintii miidhan bay soo direen hal qofa waan raadinay hal qofaho qaxootiga joogay oo nasaari noqday ma jiro oo gaalada raacay ma jiro ila way yaabeen soomaalidu markaasay qoraal bay soo saareen waxay yidhaheen soomaalida boqolkiiba halbaa kristaana bay yidhaahdeen ee adigii yimid meesha dhalinyaraa baadhay waa la waayey qof soomaali ah oo kristaan ka u kristaansan waxa wey ka u gaalnimo badan kristaan baan isuma qoor inkastoo hadda dibadaha wax lagu sheeg sheegay ah, nin waxaan maqlay soomaali ahoo goboladeenana khamriye cabuu ahaayo wax dembi badan buu ahaa qolo gaaloo munasiriina u timid war diinta nasaarada qaad oo tii xaq ahayd baaban meesha ka taagnahay matana qaadan buu yidhi wax weyne ogow soomaaliya diinta way ku adag soomaaliya diinta way ku adag tahay marka mutahir kuwii kuwa mu'miniintiihi had iyo jeer kuwa kale way ka sarreeyaan ilaa yawmi alqiyaama uma ilaya xaggaygu ahaaday marjicukum makaanu noqodkiinu anigaad maxkamadayda imaanaysaan faaxkumu waan kala xuk fiimaa shay kuntum aatihiin takhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaaf meel kasta soo mara si kasta u noolaada gaal iyo muslim maxkamadaydaad imanaysaan wey waanan idinkala xukumi xukunku wuxuu noqon ugu dambayn fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir uma ilaya xaggaygu ahday marjicikum noqodkiinu faxkumu waan kala xukumi baynakum dhexdiina fiima shay dhexdi kuntum aatihin takhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaafay waa ka xukunkiin xukunkiin waa ka faama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fa ucadiibhum waan cadaabi cadaaban cadaab shadiidan oo daran fidunya adduunyada ku dar yaan ku cadaabi iyo qatli iyo qafaalasho iyo xoola ka qaadasho oo way banaan in sidaa lagu iyo walaakhirati aakhiro oo aakhirana cadaabkii baa jooga wamaa lahum uma min naasiriin wax u gargaara aakhiriyo adduuntoona wax u xoolahan badan ay haystaan waxaan oo dhani qiimad male maankaunbuu kasii qaadi faama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay faucadibhum waan cadaabi cadaaban cadaab shadiidan oo daran fi dunyaa adduunyada waa qatli iyo sabyi iyo dhibaato walaakhirati aakhirana waa la cadaabi cadaabkii weynaabaa u dambeeya wamaa lahum uma sugnaanin min naasiriina wuxuu gargaara waama aladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan fa yuwafiihim alla wuu u dhammaystiri ujuuruhum ajrigooda wallaahu allana laa dadka xaq diidayaashi waa daalimiin dadka aan xaqa ogolayn waa daalimiin dadka diinta garamarsani waa daalimiin alla ma jecla subxaana watacaala alla ah, ma jecla qolyaa waxaa laga yaabaa inay inta badan waxaan idhaha jacayl baan idhahdaa iyagu wax kale ku awilaan waxay idhahdeen ilaahay waxba ma jecle waxna kama cadhoode ilahay ma jecle waxaa looga ilahay wuu jecel yahay waxaa looga jeeda uu sawaab siiya hadda qur-aankiina waa kanoo xubbi buu cabiraya maxaa u diiday inuu yidhaahdo yusiibu ma la yidhaahdo saasaaba mujsiibu yidhaahdo marka xubiga alla leeyahay iyo cadhada uu alla leeyahay waa midu gaara waxay leeyihiin marka horeba qalbigooda waxaa kusoo dhici markii alla la tilmaamayo bani aadamka inuu u egyahay baa kusoo dhici waxay dhaheen xubbigu waa riqatulqalbi bayna waa qalbi jilaac cadhaduna waxay dhaheen waa sawraanu dam dhiig oo dhaqaaqi weyn inta ilaahay waa ku mustaxiil dadku u ekaan hadda yuxibubu qur leeyahay marka af soomaali hadii loo bedelo layidhaha xubi meh waa wax kale maxay ka tari waxba ka tariwaama ladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan fa yuwafiihim wuu u dhamaystiri alleh ujuurahum ajriyaalkooda in yarna ka nuqsaami mahayo wallahu allana laa yuxibu aalimiina aalimiinta ma jecla waa waxaan muminiinta ahayn daalika qisadaa lasoo sheegay oo nabi eh, zakariye iyo ciise iyo maryame iyo laga soo sheekeeyey natluuhu waan akrinay calayka dushaadaan ku akrinay min alaayaati aayada xaaluu ka mid yahay iyo wadikri waxyi alxakiimi oo xikmad u saaxiiba duu xikma adikri huwa lwaxyi wey waxaa nabiy llaahi maxamedo lagu sheegay oo faraha badani oo lagaaga sheekeeyey waa aayado alle oo soo degay iyo dikri muuxaabihii oo loo waxyooday oo xikmale wey daalika kaas lagu sheegay oo lagaaga qisooday oo cilmiga iyo axkaamta ah natluuhu waan akrinay calayka min alaayaati aayada xaal uu ka mid yahay iyo wadikri waxyi alxakiimi xikmadu saxiiba ina maala ciisa cinda allah ilaa aayadda dhowr iyo sideetan aayadood iyo wafdigii reer bani najraan iyo aayaddu qeybteeda hore kusoo degtay ina masala ciisa ciise sifadiisu cind allaahi alla agtiisa ka masale aadam wey waa aadam oo kale oo ciise hadduu aabba la-aan abuurmay la abuuray khalaqahu alla wuu ka abuuray aadan min turaabin caruu ka abuuray uma qaala wuxuu ku yidhi lahu aadam kun ahow fa yakuunu wuuba ahaaday alxaqu xaqu min rabbiku ka ahday nabiylahi maxamedow falaa takun ahaanin min almumtariina kuwa shakiya xaashaa nabiylahi maxamed ma shakeeye inagaa laynoo soo marin oo inagaa layna leeyahay xaqu markuu idin yimaada hashakiina marka nabigaa lainoo soo mariyaa wax walba aayaddu waxay ahayd qoladii wafdigii reer najaraan yaa nabiga inaad saaxiibka yagii caydo ciisay sheegayaan inaad caydo yaana loo soo sheegay oo tiri waa adoon taas waa adoon ciisa waxba yeeli mayso nacam ha nacam waa cabdullaahi warasuuluhu bui markaasay aayaddanaa soo degtay marka maxaad ugu malayseen buui ilaaho dee aabbuna lahayn bay wax lamid a ah, oo sidiisa u dhashoon aabba lahayn ma jiraa ha buui ina maala ciisa cind allah nabiyllaahi aadam aabba ma lahayn nabiyllaahi ciisana aabba ma lahan waa isku mid aadam baaba kasii darano aan hooyana lahayn midda kale aadam caras carada markii laga abuuray caradii markii hore dhoobay noqotay isku dhegdhegtaa markii ku xigtayna dhoobo dananayso qalalan bay noqotay markii dambena naftaa lagu afuufay nabiyullaahi ciisena markii hore candhuuf buu ahaa waxun buu ahaa ilan waa lagu afuufay neef fii dirci jaybahabaa neef lagu afuufay neeftiibaa yaa waxay ku darmatay maryama biyaheedii riimka ku jiray neeftana waxa waxa ragga la socda oo kale yaa neefta la socday halkaasuu ilmuhu ka abuurmay ina masala ciisa ciise sifadiisu xagga aabbala-aanta cindallaahi alla agtiisa masale aadam wey oo aadanba hadee malehe maxaad aadanna ilaah ma ahe ugu malayseen khalaqahu aadan wuxuu ka abuuray min turaabin caro uma qaala wuxuu ku yidhi lahu caradii kun ahow fa yakuun wuu ahaaday alxaqu xaqu min rabbika buu ka ahaaday falaa takun ahaan min almumtariin waxay way iskhilaafeen waxay yidhahdeen waxay yidhahdeen eh, ciise qaar waxay yidhin waa ilaah qaarna waxay yidhin waa inay ilaahay qaarna waxay yidhin haalisu halaasa bay qaarna yidhahdeen waa ab iyo ibnigii ruuxulqudus marka waa saddex uqnin buu ka kooban yahay haddana waa mid keliya marka macnaha waxay ka wadaan laahud inaasud wey allaahuud qeyb ilaahnimo a ku jirta yihiin wanaasuud qayb qayb dadnimihiina basharinimihiina way ku jirtaabay waa ilaah sidaa ka kooban bay waa khatar faman xaajaka qofkii kugula murma fiihi fii ciisa min bacdi maa jaaaka intuu kuu yimid dabadii min alcilmi cilmi xaggii faqul waxaa tidhaa tacaalow kaalaya nadcu aan u yeedhno abnaaanaa caruurteenna iyo wa abnaa'akum caruurtiinna naftayadu anfusakum aniga laftaydu aan iskeeno uma nabtahil aan habaartanno oo fanajcal aan yeelno lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa al alkaadibiina oo idinkuna waxaa tidhaahno lacnatullaahi cala alkaadib annaguna lacnatullaahi cala alkaadib aan dhahno kaale markay qoladii reer najraan way tashadeen oo waxay yidhaahdeen war haddaynu la lacaantano waa nabi waynu ognahay toganaa naar inagu noqon markaasay war wax kale noo sheeg wuxuu yidhi ama islaanimo ama gibir gibirkiibay odhateen marka nebilah maxamed wuxuu u xasan iyo xuseen rayxaana rayxaana waa ku raaxaysan jiray xasan iyo xuseen iyo faadimo iyo caliy bnu abi aalib iyuu u yeedhay gacantuu soo qabtay marka hadday iyagu dad badan keenaan <clears throat> isaguna umadiisu dad badan ka soo kaxayn laha intan markuu yeedhay bay dhaheen kula mabaalhoon mayne waxu kale u nooshe gibirkii bay ogolaadeen waxaadna raacisaabay dhaheen nin aamin oo wixii aanu dhibno aamina waxaan idin raacin buu yidhi amiinu haadihi lumma abu cubayda bin ljaraax alfihri casharatu mubashiriintu ka mid ahaa casharatu mubashiriintu toban bay ahaayeeno waxay ahaayeen haashimiyaan haashimiyaan taymiyaan cadawiyaan iyo asadiyaan iyo iyo abu cubayda bin ljaraax oo reer kindiah reer fihri ah casharatu mubashiriintu ka mid ahaa kaasuu raaciyo gubirkii ka soo qaaday wuxuu yidhi faman xaajaka qofkii kugula murma muxamedow fiihi fii ciisa min bacdi maa jaaaka wixii kuu yimid oo min alcilmi cilmi ah faqul waxaa tacaalow kaale nadcuu aanu yeedhno abnaaanaa caruurteenna iyo abnaakum caruurtayada iyo caruurtiina xasan iyo xuseen buu soo qabtay wa nisaaanaa dumarkayaga wanisaakum dumarkiina faadumuu u yeedhay waanfusanaa naftayadii waanfusakum naftiina isaga naftiisiiyo cali binu abi aalib buu u yeedhay uma nabtahil aan habaartanno oo fanajcal aan yeelno lacnat allah alla lacnadiisa calalkaadimin kuwa been sheega way diideen marka kibirkii bay ogolaadeen abu cubaydaa lagu daray ina haadaa wuxuu alla yidhi ina haadaa waxaan laguu qisooday ee axkaamta ah lahuwa alqisasu qiso weye alxaqu oo xaqa qisada nabiyulaahi ciisa lagaaga sheegay qisada maryamo lagaaga sheegay qisada zakariya lagaaga sheegay waa xaq dab ah oo nina shaki ku jiray in haadaa cilmigan laguu sheegay lahuwa isaga alqasasu qiso weeye alxaqu oo xaqa wamaa min ilaahin ilaahna ma jiro ila allah alla mooye ilaah kale oo la caabudaa ma jiro oon alla ahayn nabi ciise ilaah ma aha wain allaha allana lahuwa isagu alcasiizu ka qaaliba wey alxakiimu oo falsan ciduna alcasiizu qaalibaon ciduna ka daba shaqayn alxakiimu falsano shay waliba siduu ka habsan yaha u maamula fain tawallow hadday jeedsadaan markaad xaqa sidaa ugu sheegto in tawallow hadday jeedsadaan wafduna jiraan yahuudda mushrikulcarab markaad xaqa u sheegto hadday jeedsadaan fa in allaha alle caliimun waa ogyahay bilmufsidiina kuwa wax fasaadinaya macnaa ilaahay baa ciqaabi way marka bilmufsidiina marka carabiyada la yidhaahdo fa in allaha caliimun bihim carbiyada markii meel damiir weeye meesha ismu daahira la keenay waxaa lagu calaamaynayaa ifsaadka fainta wallow hadday jeetadaan fa in allaha alle caliimu waa ogyahay bilmufsidiina kuwa fasaadiya